bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والslaaة والسlاam عlى rasuuli الlahi وآlih وصaxbi أجmaعيin ama bعd cashirkan waa kii toddobaad ee ka mida min kitaab اlwasiya min alminhaaj waxaynu soo maray labadii baabi hore ee ku saabsanayd albaab اlأwl fi arkaan اlwasiya albaab الثaanina wuxuu ahaa fi axkaam اlwasiyaةi صaxiixa oo laba u qaybsamayey fasl fi اrujuuc can اlwasiya fasalkan marka wuxuu khuseeyaa baabkii saddexaad ee dardaaranka iyo wasiyada oo ahaa ku noqoshada wasiyada uu ninkii dardaarmay uu ka noqonaya wuxuu dardaarmay iyo axkaamtiisi taasuu marka uu baab yahay imaamku wuxuu hi lahu waxaa u ahaaday dardaarmihii muusigii alrujuucu ka noqosho can اlwasiyati dardaaranka uu ka noqdo uu leeyahay wa can bacdihaa bacdi اlwasiya dardaarankii barhkii inuu ka laabtana wuu leeyahay mustanadka xukumka asagaa ijmaac baa lasoo guuriyaa alimaam ibn cabdilbar fi tamhiid ayuu ku soo guuriyey alqaadi ibnu kajna asna fii kitaabihi adab اlqada buu ku soo guuriyaa ibn cabdilbar iyo qaadi ibnu kaj min aimati shaaficiya asxaabi اlwujuh ayagu ijmaacay soo guuriyaan waa ijmac muqayad ah ilaa fi lmudabbar yacni muusigu waxaa u bannaan inuu ka laabto wixii khuseeya cidqiga mooyeen ilaa fi citaaqa watadbiir intaa mooyaan wixii kaloo dhan waa ka noqon kara ama alustaad abu mansuur asagu mulaqa ee mutlaq soo guuriyaa sawaabkuna waa qaydida in la qaydo e, <clears throat> takyiirkaas iyo bedelidda iyo ka noqoshada dardaaranka laga noqonayo cumar bay ka sugan tahay inuu fatwoon jiray iyo caaisho walaa mukhaalifa lahumaa min asaxaaba ijmaaca la sheegahaya marka ay aimadaa soo guuriyaanna waa ijmaacii sukuutiga ahaa alijmac asukuuti weeyaane ma aha kii nudqiga ahaa ayb caطaaba asaguna qaba taawus bnu kaysaan baa qaba abushacthaa jaabir bnu zayd qataada zuhri abu xaniifiya maalig iyo shaafici ayaa sidaa qabiyo xanaabiladaba waxaa khilaafay wax saxaabi oo khilaafay ma arag taabiciin dhowr ah ayaa hawsha iyaguna ka biyodiiday oo yidhi ruuxu marba hadduu dardaarmo dardaaranka kama noqon karo laa cidqi walaa tadbiir iyo wax kaleba ragga sidaa ku taga alimaamu shacbi baa ka mid a ah, ibraahim annakhaci baa ka mida ah, ibnu shubruma ayaa ka mida ah, iyo hayruhu min asxaabi min culamaai alkuufa madaahibta sidooda kale waxaa sidaa ku tagay sufyaan athawri iyo ibnu xasam iyo jamaac marka adugu mustanadka maslada waa intaa ku noqoshada marka alfaadda wax loogu noqonayo alfaad sariixa fi rujuuc buu sheeku sheegi doonaa kadibna wuxuu xijin doonaa tasarufaad keenaya ku noqosho haddana wuxuu xijin doonaa wasaa'il iyo muqadimaad tasarufaadka muqadimaad u ah ayuu markaa ku xijin doonaa wuxuuna yidhi sheekhu lahu rujuuc can ilwasiyati ay kullihaa weeye hadda wa can bacdihaa inuu ka laabtana waa leeyahay marka haddiiba kulligeedba lagaa xayuubin karo lagaa noqon karay barhkeed maxaad moodaa wasiyada laga hadlayo ee aad ku noqon kartee musaabihiga lagu noqon karaay waa musaabihiga ama wasiyada almucallaqa bilmowt weeye cindana waa alwasiya almucallaqa bilmowt amaa intaad xanuunsanayd hibada iyo waxaad bixisay eed goysay ee tiri hebel waxaasaan siiyey iyo kanaan siiyey cuquudda iyo hibaadka iyo tabarucaadka munajazada ah kuma jirto waxa laga hadlaya ka noqoshadeeda waxaan loo jeedaa alwasaaya almucallaqa bilmowt biqowlii odhaahdidii buu kaga noqon karaa naqadtu waan buriya alwasiyata dardaaranki aw abطaltuha ama waa bilaash baan ka yeelay aw rajactu fiiha waa ku noqday aw fasakhtu ama waan furfuray aw amase wuxuu ihi haadaa kankada liwaaritii dhaxalhaygu u ahaad oo u hebel baan u dardaarmo ama markaan dhinto hebel ha la siiyo yuuba intuu iska wareejiye wuxuu ihi shaygaani dhaxalhaygaa iskale taa macnaheed waa maxay waan ka noqday wuxuuna gelahayaa tarikada la dhaxalhayo ujeeda taas marka waa alfaadii ku caddayd ka noqoshada wuxuu u gudbay eh, eh, tasarufaad iyo takrifal tusahaya ku noqosho wa bibaycin iibin baa ku noqosho ah bibaycin ayib biqowlihi naqadtu iyo waa iyo inuu la yimaado tasaruf beec marka falkaa wuxuu tusahayaa weeye iyo waa ictaaqin xoray addoonku uu yidhi hebel baan u dardaarmay ama markaan dhintaha la xoreeyo ayuuba hadda xoreeyey asagu iyo waa isdaaqin meher buuba u bixiyeyba meher buu u bixiyey meher buuba nin u siiyey wakada waxaa lamida hibatun bixin baa lamida shayguu dardaarmi axad u dardaarma muxuu ruux kala siiyeyba ile markuu dardaaran wuxuu aha mucallaq bimowtihi wuxuu ihi hebel waaba adaaban ku siiy aw rahan ama wuu curaaray hantidii daabadii ama addoonkii ama hantidii uu dardaarmay ee bacda almowt in la bixiyo ahayd yuuba rahan ka dhigay nin inuu dayn ka qaatay nin xuquuq ku lahaabuba curaadh maca qabdi اlhibati wmarhuuni maca qabdi qibdoosha lala qabo waa maxay mawhuubulahwibaa hibadii qibdoonaya ama murtahinkiibaa marhuumka qibdoonaya qabdigu labada macnaba u yaala hibada iyo raankaba waa u yaala wakada waxaa lamida duunahu duuna alqabdi fil asaxi haddaan qaban waxaa lamida haddaad shaygii bixiso ama aad rahanto ninkii la siiyey ama loo rahamayna uusan weli qibdooninna waa la mid oo waa maxay waa ku noqosho laba daabit baanu leenahay haddaanu shaaficiye nahay maka baabkan la marayo daabidka koobaad waa cuquudda lagu noqon karo alcuquud heshiisyaha iyo aquud caqdiga aad ka laaban karto muxuu ahaayey iyo daabidka labaadna waa fi sifat الrujuuc waxa la odhan karo waa ku noqosho tasarufaadka iyo afcaasha iyo faalka markaad ku kacdo la odhan karo waa ka noqosho daabidka koobaad ee ku saabsan fi اlcuquud alatii yajuuز الrujuucu fiiha waxay yidhaahdaan kulu caqdin lam yaqtarin biijaabihi اlqabuul اlmuctabar falmuujibi arujuucu fiih kullu caqdin caqdi walba oo lam yaqtarin uun la xidhiidhsanin biiijaabihi iijaabkiisa alqabuul muctabar markaan anugu waan baxshay iyo waan hibeeyey iyo waan bixiyey aan idhiba haddii qabuulka muctabarka markaabuusan iijaabka la xidhiidhsanin falilmuujibi fiihi اrujuuc muusiguna waa sidaa haddee muuse maku dardaarmo qabuulka muctabarka wuxuu imanayaa bacda mowtihi ee hadda markuu dardaarmayba qabuulka imanayaa laa cibrata la waad soo marteen oo inta uu muusigu nool yahay qabuulka wasiyada la aqbalo ama la diido macno ma laha wuxuu shaygaas qiimo leeyahay radiga iyo yeeliduba markii aan dhinta kadib marka kullu caqdin lam yaqtarin biiijaabihi اlqabuul muctabar falilmuujibi fiihi اrujuuc waa sida daabidka alimaam raafici baa ku sheega fi sharx اkabiir sifat اrujuuc tasarufaadka tusahaya ku noqoshada waxay iyaguna daabidka ka dhigaan kullu tasarufin naajizin laazimin yadul cala icraab tasaruf walba dhaqan walba tagrifal walba uu la yimaado saaxibulcaqdigu kaasoo naajizin go-an oon mucallaq ahayn kullu tasarufin naajizin laazimin oon khiyaar ka furayn yadul cala icraab oo ku tusahaya kajeedsi aad wixii hore ka jeedsatay war anna waad soo marteen qaacido alishtiqaalu bikayri اlmaqsuud waa icraadun canilmaqsuudna waad soo marteen marka tasarufaadkan waa sidaa tasarufaadkan marka daabitkan dambey hoosgelayaan wasiyaduna waxay ku jirtaa cuquudii alatii lam yaqtarin biijaabiha alqabuul muctamar marka falmuujibi fiihi rujuuc bay hoostagaysaa labadaa daabit baa meesha ku jirta ayib sheekhu wuxuu uhi wa biwasiyati hadihi tasarufaat tasarufaadkan oo la dardaarmay ayay ku noqoshada ku hargelaysaa wuxuu yidhi waxaan dardaarmay neefka hebel in la siiyo oo shaygaa raan laga dhigo oo midkaa mihir loo bixiyo oo kaana la iibiyo waa ashyaadu horaanbu u dardaarmay oo wasaayoodaybu wuxuu leeyahay hala iibiyo oo hala rahno oo hala hibeeyo oo mihraan laga dhigo oo hala xoreeyo marka tanna waa maxay tan dambe waa waa tii keenaysay muxuu ahaayey muqadimaadki lilcuquud lilafcaal alfaad sariixa fi rujuuc tasarufaat ficliya fi rujuuc tusaysa tadullu cala rujuuc iyo muqadimaad iyo wasaa'il litasarufaat dardaarankaaduu dardaarmi hawsha ha la sameeyo maxay keenaysaa beeci xaqiiqadaah iyo rahankii iyo hibadii iyo ictaaqii bay ku keenaysa wa biwasiyati hadi tasarufaati bay ku gelaysaa rujuuc wakada waxaa la mid ah, a dadka hadda lasoo sheego o dhan wey dhammaanteed waxay ku tusaysaa icraad can ilwasiya iyo rujuuc bay ku tusaysaa marka hadda afcaashan shaaficiye way ictibaariyeen inay tahay noqosho lana ictibaarinaya kitaab beycna marar badan waynu soo marray ayagoon ficilka iyo afcaasha aan macno siini ilaa bilafdin sariix waad soo martay marmale wakadaa waxaa lamida tawkiilu wakaalasho fii beyci beyci muusa bihi iyo wa cardu bandhigiisa lasu wakaasho caleyhi cala albeyci wاlhibati wاrahan filas haddaynu qabsano waxaa kaloo lamida oo ku noqosho ah ninbuu wakiisho wuxuu waxaan kuu wakiishay shayga aan dardaarmay inaad iibiso ama wuxuu waxaan kuu wakiishay inaad u bandhigto iibin oo suuqa geyso wa cardi cala albayc ayib fi lasaxi marka calayhidaa damiirkaa u noqon mahaya keliya beece wixii la raaco o dhan buu u noqonaya sida sababka waa sida wa cardihi cardi muusa bihi calayhi cala albayci wاlrahni wاlhibati ila akhirih لأnna maa qaruba min ashay yucطى xukmuhu waa too marteen baan u malayn shayga shayga u dhowaada xukumkiisaa la siiya لأnna maa qaruba min ashay yucطى xukmuhu haddii tawkiilkii haddii beecii laftirkiisa adugu aad la iyo hibadii adugu aad la iyo rahaankii aad la uu ku noqod ahaa iyo ka noqod wakaalashaduna de waa niyaaba maxay la mid iyo hibadii mubaasharada ahay wuxuu u gudba afcaal kale wakhaldu xinطatin mucayanatin rujuucun wey wakhaldu qamadi ku darideed lagu daray mucayanatin bardhaban tu lagu darayna rujuucun ku noqosho wey abadi ama beriis ama badar kale ama galley yaryaray aan dardaarmay oodhi waa wasiyo ee markaan dhintay hebel hala siiyo ama ha la baxsho yo baan tu kala xamaarsiiy tad qaaday baan tu kala ku daray marka waa maay macnaheedu waa rujuuc wey lanna waxaa ku tasaruftay shaygii aada bixisay mana suuragelaysa in shaygii qudhigiisi la dhiiba mar labaad lanna waxaa lagu daray shay la mid ah tasliimkii iyo dhiibiddi baan suuragelayn لأنna tacaduru imkaani tasliim baa meesha yimid walow wasa hadduu dardaarmo bisaacin sus buu dardaarmo min subratin karoor ka ahaaday mucayanatin wayaduna la socda hadda fakhalaaha markaasuu ku daray biajwada minhaa mid ka wanaagsan farujuucun asaguna khaldigaas ayib khaldigii horeba soo rujuucman kana waa la mid kii hore muxuu ahaa xinda mucayana ayib ayaad ku dartay shay kale waa rujuuc baa lagu yidhi haddana waa maxay karoor meeshaa yaalla ayaa waxaa tihi hal suusoo ka mid a ah ayaa wasiyo ah karoorkii waa mucayan walow wasaa bisaacin min subratin mucayana hadda waxaa mucayanka ah waa karoorkii horana waxaa mucayan ahaa musaabihigii ta hore labadaa suura farqigaasa u dhexeeya fakhalaahaa markaasuu ku daray subradii karoorkii weeye biajwada minhaa mid kaluu fooda u gelin rujuucun ku noqosho wey maxaa yeelay cayntii ayada ahayd ee wax laga saari lahaa tu kalu ku dar lamana mar kale sooci karo ayib waxaana qasab ah tii hore ee addardaarantay waa laga fiicnaa tan dambe ee makhluudu fihiga ayaa wanaagsan ziyaadadan dheeraadkii hadda soo kordhayso suuska haddii meesha laga saaro ajwad baa meesha soo raacay horaana arda bay ahayd wax dardaarantay marka ziyaadadaasna kuma qalbisamid iskudarka markaad isku darday arda iyo ajwad waa daliil inaad wixii dhanba ka noqotay farujuucu sidaas wey aw bimilihaa iyadoo kaluu ku daray karoor fiican buu karoor fiican ku daray ama mid liitu mid liita ku daray falaa ay falaa rujuuca markaa iyadaah leanna maxaa yeelay laba gooraba haddaan kan kaaga daray haddaan kaaga daraba waa isku mid wey rujuuc marka kaas ma aha liannahu lam yuxdid taqyiiran wey naqsan walaa ziyaadatan wakada waxaa la mid ah biardaafi اlaصaxi biardaafi اlaصaxi hadduu ku daro karoorkii mid ka liita ayadna ku noqod ma aha ku noqod ma aha maxaa yeelay waa itlaaf اlbacdi un itlaaf اlbacdi un markay u badato waxaadi baa wax kaa dhimay haddayba bannaanayd inaan wasiyadoo dhan ba kaaga noqdo barhkeedna kaaga noqdo haddaan kaa ceebeeyey marka ka noqod xukumi mayna iskaba qaado isagoo aafaysan ama daciif iska qaado fakada fi laصaxi lanna waa qiyaas calىa tacyiib اlmuusa bihi bay dhaheen aw itlaafi bacdihi aw اrujuuci can bacdihi buu la mid yahay marka taasi dhihi mayno waa ku noqosho وطحن xنطة وصى بها وبdرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميiسا وبناء وغراaس في caرسة رجوع intuba وطحن xنطة qamadi shiidideed wasaa uu dardaarmay qamadi iyo geley meeshan taalle bariis iyo meeshan yaallo uu dardaarmay buu shiide oo la tagay makiinadii buu ku riday shiidi lahayd wa badruha wuba abuurayba intuu qaatay buu ka dhigtayba abuur hegtarkiibu la aaday iyo beertiisi abuur buu ugu istaagay iyo wa daqiiqin budo la qooshay oo markaa la canjeereeyeyba budoday burkayd buu intuu qabtay biyo la tago cusbo ku darayba ayr qooshtayba rootibu ka diyaarinaya wacajlu daqiiqi daqiiq yacni budo la cakiso weeye oo la cajiimay oo laga dhigahayo qaabka kibista looga samayn lahaa ama burka looga samayn lahaa ama canjeerada wa gaslu quطnin cudbi ama suuf soohidii la sooho suufka isagoo weyn ba lasoo gura wa aragteenade oo oo cadcad kadibna xadhkaa laga sameeya suuf caadi u dardaarmay oo ku jira jawaanihiisii ama xarshimihiisi kadib intuu u yeedha shaqaalu wuxuu yidhi hala soohaba xadhkaha laga dhigo intii la falgiyo oo lafta laga saaro kadibna xadhkahana loo diyaariyo si markaa dhar looga dhigo ama loo sameeyo tasarufka wuxuu tusahayaa ku noqosho wanastu hazlin liilan sohidi dumamiiqoo meeshan yaalla anbubu sohida u istaagay maydhaxda uu dardaarmay buu soohayba xadhkuu ka sameeyey hawsha ayadna waxaan leenahay rujuuc wa qaطcu hawbin qamiisa mare uu bixiyey buu ihi shaar ka tolayba waara daadheer oo meesha yaal iyo ugey herqaanle wuuu qamiisyo ka dhig qamiisyo ka dhig shaar ka dhig hawsha waa maxay war laba maxamedoo dhaadheer baad ii dardaarantay maxaad kuu geeyey qamiis iyo shaar ka dhigidda waxaaso dhan waa ku noqosha wa binaau dhisme iyo wakhiraasun tallaal fii carsatin daleed ama ardaa laga dhisayna la dardaarmayna waa maxay waa rujuucun dhul bannaanoo anugu lahaa marka hore aan bixiyey oo aan dardaarmo kadib maxaa idhi hala tallaalaba guryahan ha laga taago hawsha waa maxay marka kulluhaa waa rujuuc tasarufaadka waxay tusahayaan wixii aad sheegtay hore inaad ka noqotay sababkuna waxaa weeye yacni waxaad dardaarantay shay mucayan u ahaa magac buuna lahaa tasarufaadkan oo dhanna waxay baabi'iyeen magacii iyo asmaadii o dhan baa isbedeshay xukumka mucallaq biismina ismigaasuu la wareegahaya duuran yaduuru macahu mawjuudan wacadaman qaacidahu aad soo marteen alxukm mucallaqu bismin mucayanin laa yaqac اlimtiaalu ila bihi ayb xukumka mucalaqa bimucayanin laa yaqacu اlimtiaalu ila <coughs> bihi xukumka sharciga shay bardhaban haddii lagu xidho shaygii haddii isbedel ku yimaado xukumkii ma jirayo inuu sii jiraayo daliilkay u baahan tahay lanna xukumkii shayga lagu xidho meeshu waa ka baxay ayb mucalaqu bimucayanin ay bismin laa yaqacu اlimtiaalu ila biاlmucayan in la helaba mooyan hunaa marka qamadi buu dardaarmay markaasuu shiiday hadda waa budo masage iyo badar meel yaaluu dardaarmay uba tallaalay dheeli buu noqo u baqlay meeshii lama haya magacii burcaada noo fiicnaabuu biyo ole istaagay intuu ku daray ukun biyo waybuuba qooshayba canjeeruba ka dhigay cajiib meeshii wixii ma yaalo xadhkuba ka dhigay cudbigii iyo suufkii ama wuu falkiyey oo ka saaray oo qaab kale u waxeeyey maydhax meeshu noo taallay buu soohay maradii dheerayd buu bashaar ka dhigay iyo funaanado daleedii dhulkii bannaanaa ardaagii ayuuba abuuray muxuu ahaa cafwan wuu geedu ku tallaalay ama wuu dhisay kulli waa rujuuc wey intaa marka aynu iskaga tagno waa masaladii khusaysay alrujuucu fi lwasiya lafdi walba iyo fal walboo tusa inuu ninkii ka noqday wuxuu dardaarmay ayaa meesha ku jira ayib faslun fi lwisaayati baabkii afraad weeye baan u gudubnay baab alأwal waan soo maray fi arkaani اlwasiya baab الثaanي fi axkaami اlwasiya صaxiixa oo qaybsamayey baab aلثaaliث caawan taagnayn oo ah fi الrujuuc can اlwasiya albaab الraabic waa maxay wisaay alwisaaya waa maxay wixii aad dardaarantay ama baylaha aad ka tagtay ama maxas aad ka tagtay baadyaa dardaaramasa nin mas-uul ka noqda hawshi fuliya wixii daymaha bixiya caruurtii ka dhimanaysa ogaada wasaayadii wixii aad dardaarantay dadkii loogu talagalay u dardaarantay u geeya waa ruux wakiil kaa noqda fii tanfiidi maa awsayta bih wixii aad dardaarantay fulintiisa axad kaaga walkiil noqdaa wasiga la yidhaahdaa marka wisaayada iyo wasiyadu in la kala duwo luqa aha waa curfi fiqi o istilaaxi ah ama min xayu luga alwisaaya iyo wasiyo iyo muusin iyo wasi kulli waa isku mid fi luga alcarabiya laakiin fuqahadaa si wax loo kala fahmo xertunaysan ugu wareerin iyo waxay yidhaahdeen kanaan dhahno wisaayo kan dambe masderkiisu haddaan dabcana awsa isaan aan ka dhigno kaana wasiya aan dhahno aan kala duuno marka waa iska tafriiq istilaaxi ah oo looga jeedo litafhiimi watacliim ee ma aha mabxaث lugawi ah maah alwisaaya cindana waxaa w waa niyaabatun niyaaba waxaa weeye mashuubatun biwilaaya cindanaa marka wisaayadu waa niyaabo yacni ninkan loo dardaarmay mas-uuliyadda inuu qaado wuxuu naaib ka yahay ninkii dhintay ee dardaarmaha ah wamaca daalika wilaaya ku jirto haddii mas-uuliyad iyo xil buu qaadahaya marka cindanaa waa niyaabatun mashuubatun biwilaaya axkaamu niyaaba oo dhan oo wakaalana ma qaadanayso axkaamu lwilaayaad oo dhanna qaadan mayse labaduba waa laisku dhafahaya ricaayatan lilmaslaxa ama cinda alxanafiya alwisaayata agtoodu waa maxay waa wilaayatun mulaqa waa wilaayo mulaa axkaam alwilaaya ay siinayaan shuruudii qudaadda iyo xukaamta iyo loo firin jiro dhan bay u firinayaan marka farqigaasaa u dhaxeeya shaaficiye iyo xanafiye sheekhu wuxuu i yusanu waxaa la sunneeya waxaana ka fiican bay leeyiin cibaarada raafici oo yustaxabu ah yustaxabu ah lannu sunanimadu daliil khaas ah bay u baahan tahay laakiin istixbaabku waxaa lagu sugi karaa daliil adila caama adil caama lagu sugi karaa yustaxabu waxaa la amro yusanu waxaa la sunneeya aliisaau inaad dardaaranto ood ka ballanto biqadaa'i deyni deynti bixinteedii gudideed iyo wa tanfiidi lwasaaya dardaaramahaadii fulintoodii inaad ka ballanto ayaa la sunneeya iyo wanadari in la eego fii amri اlatfaali caruurtaad ka tegaysay arinkoodaiyo noloshooda iyo dhaqankooda fii amri اlaطfaaligaas waa iska miaal weeye waxaa loo jeedaa kul maa la yastaqilu nadara linafsihi kul maa la yastaqilu bالnadr لnafsihi kalmajaaniini والsufahaaءi واlaطfaal buu sheekhu u jeedaa macnahaasaa saxa cinda اlأma ayb wasaayada marka uu sheekhu inoo sheegay salafku way yaqaan dhaqan bay u lahaayeen sayidina cumar waad garanaysaan inuu u dardaarmay hawsha iyo beerihiisi iyo maamulkooda wuxuu waqfay iyo hantiduu bixiyey wuxuu yihi xafsa mas-uulka intay noosha markay dhimatana daw ra'yi min ahliha baa hawshaa qabanaya toddoba saxaabi ayaa waxay u dardaarmeen caruurtoodii iyo dardaaramahay ka tageen iyo hantiday dardaarmeen iyo dhaqaalahay dardaarmeen iyo waxay waqfeen zubayr bnu cawaab toddoba saxaabi baa iskugu tagtay wuxuu ahaa basiiran biamwaal bishu'uuni اlamwaal buu ahaa saxaabiga zubayr bnu cawaam dhaqaalaha iyo qaabka hantida loo agaasinba ayuu musiibo ku ah marka saxaaba badanoo toddoba isku raacday ibn mascuud baa ka mida sacd ibn qaas baa ka mida cabdiraxmaan bn cawf baa ka mida cumaan bn cafaan baa kami rag waa weyn yaa markay dhiman hayeen oo uu ka dambeeyey yaa kulli waxay u dardaarmeen inuu zubayr mas-uul ka noqdo haddii zubayr la waayo ay dhaheen wiilkiisa cabdullaahi labtigiisu uu ku ficnaa hawsha dhaqaalaha marka dhaqanay salafku yaqaaneen buu ah marka haddaad dhimanayso bal hantidii iyo ad bixisay eela dartii aala baxday awqaaftii ubadkii aad ka tegaysay inaad tiraado hebel adaa mas-uulka lagu ciyaarin ila xoolaha la iska boobahayaa aafo marka dad badan bay hawshaa ka sugantay wadaadka eh, damiiri sabciina buu hi sabciina waa sabci ariwaaya almaxfuuda sabca wey toddoba buu toddoba saxaaba u dardaarata zubayr inuu wasi u noqdo toddobaatanku ma ma sugno intaas marka aynu iskaga tagno sheekhu wuxuu wa shardu lwasiyi wasigu hunaa wuxuu noqdaa dardaarmaha wuxuu kaloo noqdaa loo dardaarmaha labada wuu noqdaa waa min alaldaad bay dhahaan axadkii dardaarmayey iyo ninkii xilka qaadahayey labada wasi waa la yidhahda lakiin hadda waxa loo jeedo waa maxay waa xilqaadihii muusi waad soo marteen muusin xagguu ku soo hormaray hunaa waa maxay waa alwasi waa xilka ninkii qaadahay wa shardu lwasiyi waxaa weeye takliifun waa inuu la mashaqeeyo takliif waa inuu qaangaadh yahay caqlina leeyahay albaluuqu wاlcaqlu baa hadda loo jeedaa maxaa yeelay ninkaan mukalaf ahayn caqli ku filanna aan lahayn xaggana aan qaan gaadhin asagaa u baahan in mas-uuliyaddiisa la qaado oo la daryeelo marka muxuu daryeelaa axad kale wa xuriyatun shan shardi baa loo shantii buu inoo tirinaya sheekhu wa xuriyatu inuu xor yahay baa la shard oo madax bannaan yahay maxaa yeelay adoonku laa yatasarafu fii shuuuni nafsihi maalkiisii iyo asagaaban ismaamuli karin midda kale wuxuu ku mashquulsan yahay fii khidmati sayidihi waa adoon aan madax banaan marka xil kale ma qaadi karo doqontii xaabada qaadi weyday ee haddana in kale ku darsatay yuusan noqon wa cadaalatun baa la shardiyaa cadaalo alcadaala huna hiy aahira la baaina cadaaladda loo jeedo waa cadaala daahirada muuqata mastuurulaal wanaag nin lagu ogey korkaa kore oon balaayo hoose lagu ogeyn ayb cadaala baaطina lama shardinayo huna lanna ogaanshaheedaaba iska adagba haddaba marka falaa tasixu alwisaayaatu lifaasiqin wey ijmac ijmac baa la soo guurshay ibn cabdilbar ibn mundir shaaficiyada badankood ay soo guuriyeen ijmaca asaga waxaa kaloo la shardiyaa wa hidaayatun ila tasarufi اlmuusaa bihi wa hidaayatun ku hanuunid baa la shardiyaa ila tasarufi اlmuusaa bihi xilkii laguu dardaarmay inaad qaban karto ahl inaad u tahay u qalanto inaad muxuu ahaaye kafaayadeeda kifaayadeeda leedahay baa loo baahan yahay ayib nin ka kari kara oo ka bixi kara xilkaa loo dhiibay waa inuu yahay ruux adoo caaqila oo baaliqa oo xor ah oo cadli ah yaa waxaad ku waagi kartaa kifaaya aan wahidaayatu ku hanuunid ilى taصaruf اmuusa bihi wixii lagu dardaarmay haddii marka aad tahay safiih ama aad tahay marad dartii aad wax u qaban karin laa maslaxata fi اlwisaaya ricaaya la rabay imadda wax loo ilaaliya caruurta iyo marba haddaad adigu hawshaa qaban karin waxaa kaloo la shardiyaa wa islaamu islaam baa la shardiyaa lanna kaafirku laa wilaayata lahu calى muslimi waa iniga soo nidhi marka wisaayadu cindana waa niyaabatun mashuubatun biwilaayatin halkaanay kuu soo gelaysa ayib marka ya ayuha اladiina aamanu laa ttakiduu biطaanaة min dunikum laa yأluunakum khabاala waduu maa canidtum qad badat اlbaqضاء min afwaahihim wma tukfii suduurum akbar weeyo ruux muslim ah gaal looma dardaarmi karo yani gaal wasi ma noqon karo awlaad muslimiin iyo hanti muslimiin iyo awqaaf muslimiin inuu asagu mas-uul ka noqdo maamulo mamnuuc wey ayb marka aayadaas iyo aayada dhowraa loo daliishadaa iyo walajcal kaafiriina caalamiina sabiilan iyo adilo badan baa loo daliisha laakin laakin اlasaxu cafwan sida asaxa waxaa weeye jawaazu wasiyati dimiyin ilaa dimiyi ahlu kitaab ahlu kitaab inuu u dardaarmi karaa asax yahuudi baa dhintay na dhex joogay oon jise ka qaadayni xaruurtiisii buu u dardaarmay mid kaloo na dhex jooga dhib ma laha horanba gaala isla ahaayeen ayaga u taalla ayb markaa dhib ma laha hal ma wakadalika alcaks waxaan marka dhib lahayn wakadalika wasiyatu dimiyin ilaa muslimin dhib ma laha iyaduna dimi baa dardaar muxuu yihi hantidaydi iyo xoolahaydi iyo dhi waxaan u dardaarmay hebel inuu mas-uul ka noqdo waaba saan rabnayba saan rabnay si kasii fiican wey ayib waxaa kaloo ka soo reebaan aimadu bacd aima ka soo reebaan hadduu dimi dardaarmo hanti muslimiinta la siinayo iyo wax muslimiinta u taraya buu horaan dardaarmo markaasu wuxuu yihi waxaan mas-uul ka noqonaya dimika laa yajuus almuusaa bihi uu bixiye dirmigu hadduu ku tacaluqo bilmuslimiin axadka mas-uul ka noqonaya oo inuu noqdo muslim taasna waa laga soo reeba walaa yaduru dhib ma laha alcama fi lasax wasigu mas-uuliyadda loo dhiibay inuu indhala yahay dhibba ma laha maxaa yeelay waa waa waana naaib buu noqon karaa wilaayana waa qaadi kara oo qudaad bay muxuu aha aimay noqonk noqonayeen oo xilal bay qaadahayeen oo masaajidda dadka ka tujiyaan marka shayna ayagaa la baashiri kara wixii kalena dadkay wakiilanhayaan waxa iyagu ay qaban karaanna way qabaan wixii kalena waxaa u furan wakaalo baabulbeycba asaxu muqaabilku wuxuu leeya beyc baad ka soo diideen salabna waa kii khilaafku uu soo galay marka ninkii noocaasa see hawl dhan loogu dhiibahaya taa cuquud lmucaawadaad bay ahayde middan waxaa le waa wilaayo dhan bay ka tahay dhanna waa niyaabo xililuu qaban karaana badan marka wuxuu qaban waayana yastaniib wuu kaalanaya marka asaxu adog taasuu ku dhisan yahay dhibba ma lah walaa tushtaradu lama shardiyo addukuuratu labaan lama shardiyo wasigu mas-uuliyadda axadka qaadahaya ee loo dardaarma inuu lab yahay shardi ma aha ijmac baa la soo guuriyay ibnu mundir baa soo guuriyay fi kitaabi alishraaf mujaladka afraad afar boqol afartan iyo toddoba wadaadahan dambe mutaahiriintana ijmacaas ibnu mundirin bay soo qaateen oo kutubta ay ku sheegaan walaa tushtaradu lama shardiyo adukuuratu labaan lama shardiyo bal haweenaydu hadday tahay caaqilad muslimad ah baaliqad ah xora caadilad ah hawshan qaban karto u qalanta waxaan leenahay ay qaban kartaa maxaa yeele farqi baa u dhexeeya tan waa maxay waa wilaayaadkii ay wax ka qaban kareen mas-uuliyaadkii yararkaa ah ay qaban kareen oo kale wey waana niyaab wa umu laطfaali caruurta hooyadood ayaa awlaa ka mudan min gayrihaa dumarka kaleba ama min ayrihaa mxua wasiyaadka kaleba hadday caruurta hooyadood ay tahay intaa shuruuddii laga helo ayadaa ka mudan axad kale meesha in la soo geliyo maxaa yeelay way ka naxariis badan tahay caruurtay ka xigtaa oga danqasho badan tahay marka haddii intii ninba laga raba laga helay labaanta mooyeen ayadaa ka wanaagsan walidaalika alqaadi qaadi mudaqeelciid xilliga isagu qaadiga ahaa walaalaha haddii intuu nin dardaarmo walaal u wasi ka dhigo muusan ogolaan jirin wuxuu odhan jiray waxaan ogaanay tajriba awiila oon annaga fanigan ku jira qudaad ka ahayn oo ku baaba'ay niman kale walaalku inta badan maslaxadiisa shaksiga yuu ka hormarinayaa calaa maslaxati ibni akhiihi sahiir akhiihi sahiir marka xaakimka markaa u samayn jiray qayim ama qudaadda qayim u saari jiray hawshaa maamulaa xilligii fasaad badan uu yimid hadday ba ka daran tahay alimaam royaani asagu shardi buu ku daraa lixaad ama toddobaad wuxuu yidhaahdaa royaan iyo jamaca min alaimma waxay yidhahdeen wa an laa yakuuna caduwan liifli wasigu waxaa sharda inuu baaliq yahay caaqil yahay xor yahay cadaaladiisu ay nin caadiloo makhraati geli kara yahay hawshaa loo dardaarmay inuu qaban karo u qalmo waa shardi inuu muslim yahay waxaa kaloo shardi ah bay anlaa yakuuna caduwan liطifli oo halisa mogtay dad isbaabiyaa jira qolyo wada dhashay oo col xira xiraa jira bahbahda kale ku duuli baa jira nin maanto dhan farta dhexda ka qaninsanaa ilah hebel mu oo hawlkaa mar mar xilka igu soo wareegi lahaaba jiraba oo caruurtanba gambar gaaban ugu fadhiyey haddii lagu sii daayey balaayaa ka dhacaysa shardigaa marka ayagu way kordhiyeen waxayna daabidka oga dhigeen waxaana daabit alcadaawa nasiya waay tii waay dhah wa kul man laa tajuuzu hahaadatu lahu kul man laa tajuuzu shahaadatuhu calayhi bay dhaheen nin walba oon caruurtaa ku makrati furi karin oon marag